sadaaq ama meher maxaa noqon kara waxaa kale oo aynu markaa axkaamteennii hore ku soo tilmaanay gabadhii mahrulmithli in aan lagu wax ka hooseeya lagu guurin karin idan la-aan sidoo kale inankii yaraa dii isagana loo guurinaya mahrulmithli wax ka badan inaan loogu guurinayn iyo safiihi iyo addoonkii iyo qolyaha axkaam ku tacalluqa ayaynu soo marnay wuxuu halkan u gudbayaa musanifku raximah llahu tacaala sadaaqii axkaamtiisii qaybo kaloo kamida oo wuxuu yihi watamliku almar'atu gabadhu waxay yeelanaysaa oy milkiyeysaa almahra meherka ayay milkiyeysaa oo yeelanaysaa bitasmiyati markii la magacaabo magacowga iyay ku yeelanaysaa halkan wuxuu ka hadlayaa goormay meherkii leedahay iyadu oo meher wixii meher ahaan loo loo loo magacaabay goorma ayuu milkigeeda gelayaa milkigeeda wuxuu gelayaaba buu yidhi markii loo magacaababa markii la yidhaahdo gabadhii waan kuu guuriyey afartaa halood ee halkaa joogaanan kuugu guuriyey ee uu yidhaahdo waan aqbalay guurkeeda afartii halaad iyadaa yeelatay oo milkigeeda ayay galeen xataa iyadii oo lagu wareejinin oo aan loo dhiibin oo iyadii aan lala aqalgelin waxaasoo dhami shardi maaha maxaa meeshii markaa ka ratibmaya dee waxaa ka ratibmaya wixii ay dhalaan iyadiio aan lalaba aqalgelin haddii sanad iyo laba sanadood iyo la kala maqnaayo aan layslaba aqalgelinoo xataa haddii la doono aan laguba wareejinin halihii haddii ay dhalaan oo ay markaa tarmaan dee tarankaasi iyada ayaa iska yeelanaysa la waa milkigeedii xoolaheedii weeyaan watamliku lmar'atu lmahra bitasmiyati maxaa yeele waa caqdigii de caqdigaas ayaa marka waxa weeye ciwadkani uu ka waajibay waana loo magacaabay iyadiia markaa yeelatay sidii dee baycaba markii shaygii loo iibiyey caqdiga uu markaa milkigiisu ugu wareegi jiray watamliku tasarufa fiihi bilqabdi laakiin goormay ku tasarufi kartaa watamliku tasarufa fiihi waxay xaq u leedahay inay ku tasarufto meherkeedii bilqabdi markii ay guddoonto oo lagu wareejiyo waa mahrigii mucayanka ahaa sadaaqii mucayanka ah ee aan fi dhima ahayn dimada ku jirin kii markaa mucayanka ahaa markaa lagu wareejiyo ayuunbay ku tasarufi kartaa wixii oo weli laguma soo wareejinoo ninkii uu gacanta weli ku hayo kuma tasarufi karto ma sii iibin karto ma hibayn karto saasay markaa noqonaysa maxaa yeele de caqdi mucaawado wax markaa lagu milkiyey weeyaan oo mabiici wixii la iibiyey ayuu markaa shabahaa wayastaqiru wuxuu mustaqir ku noqdaa ku istiqraaraa istiqraarka halkan maxaa looga jeedaa almnu min suquuطihi kulihi aw bacdihi wa in yani waxa weeye laga aamin noqdo inuu baabao inuu dhaco ama nuski uu dhaco saasaa istiqraarka loogala jeeda wuxuu haddaba ku sugnaaday ku istiqraaraa bilmowt haddii labadii midkood dhinto markii sidaa meherkii u dhacay iyaabu isagii dhintay ninkii gabadhii ismay arag lamuu aqal gelin kuma wareejinin kolba haddii uu dhintay meherkeedii mustaqir buu noqday in uu dhacaa suuragal maha iyadoo saamaxda uun mooyaane xataa wax kamid ihi ma dhacaya hadday iyadii dhimatana waa saas oo kale maxaa yeele wixii de waxa weeye caqdigii nikaaxi wuu dhamaaday dayninkan lagu lahaana waxaani way noqotay waxyaalihii baabi fasakhaadda keeni jiray ama eh, maaragtay baabi'in jiray eh, maaratay nus ridi jiray wixii o dhami meesha way ka bixeen suuragal ma aha waayo nikaax hadda dhammaadayba de waa la fasakhayaana suuragal ma aha waa eh, muxuu ahaaye laga noqonaya ama gabadhi waa la wixii oo dhami suuragal ma aha aw duuuli marka waana ijmac ba la istiqraar bilmowt waa ijmac saxaaba kol hadduu musame aha markii tasmiya ay jirtay wax magacaabani uu jiray ah, mahrulmithl hadduu waajibayna waa saas oo kale geeri hadday timaado sidiisii buu laazim ahaanaya wax ridi karaa ma jiraan aw iddukuuli ama aqalgalka qodobka labaadu ku istiqraari karaa waa in ay isla aqalgalaan marka haddii gabadhii lala aqalgalo meherkeedii mustaqir buu noqday xataa wixii intaa ka dambeeya haddii la furayo iyo wixii dhacayaba meherkeedii waa mustaqir keliya uun waxay wax isbedeli karaan haddii fask bilcayb uu yimaado fask bilcayb hadduu yimaado meherkeedii waa mustaqir laakiin ma musamihiibaa mustaqir noqonaya mise maharulmithli baa mustaqir noqonaya dee waxay ka imanaysaa kala taga dambe haddii markaa fasakaad wax keena uu yimaado dee waynagii soo marnay ceebaha marka lagu fasakho in haddii marka waxa weeye uu mahrulmithli u waajibayey oo musamihii haddii khaasatan iyadii oo yani eh, maciibaa uu ku istimtaacay oo ceebi ku sugan tahay in mahrulmithli uu istiqraarayo musamihii aanu istiqraarin waynagii soo marnay taas tafaasiisheeda waan soo aragnay laakiin haddii aqalgaldhaco weeyi maqsuudku meeshaa meher la-aan meher dhamaystiran baa waajibay ama mahrulmithli ha noqdo ama musame ha noqdee meeshaas meherkii waa mustaqir wahal yastaqiru bilkhalwati hadday isla gaar noqdaan oo ninkii iyo gabadhii ay maaragtay isu hoydaan iyadoon jimaac dhicin miyuu mustaqir noqonayaa fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan asaxuhumaa anahu laa yastaqiru haddii ninkii iyo gabadhi ay isla gaar noqdaan oo hadday doonaan albaabadii hoosta ka soo xidhaan oo habeenkii iska seexdaan laakiin wax jimaaci aanu dhicin meherkii miyuu mustaqir noqonayaa oo markaa kadib maalan haddii la isfuraba ma la odhanayaa gabadha meherkeedi oo dhamaystiran iyaa u waajibay mar haddii loo hoyday oo lala gaar noqday hooy hooyaati ku khasab maaha yani daqiiqada hadday meel ku wada jireen waa soo gelaysa qadiimku wuxuu leeyahay waa mustaqir mustaqir weeyaan oo saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxaa lasoo guuriyey marka ilaahay subxaana watacaala uu leeya wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fanisfu ma faradtum min qabli an tamasuuhuna daa tafsiirkeedaa la ysku qabtay an tamasuuhuna macnaheedu waa maxay ma intaydaan jimaacinba mise waa intii aan lala gaar noqon gabadhi ama taabasho taataabasho iyo waxyaala noocaasi aanay dhicin marka inay khulafaa urashidiin ku fasireen baa la sheegay khalwada iyo almubaasharatu bishahwa mubaashara haday dhacdo sidaa inuu noqonayo qadiimkuna marka halkaasuu raacay jadiidku laakiin wuxuu leeyahay masigani ama masiisku qur-aanka wuxuu ugu soo arooraa waa jimaaca markaa markii jimaac dhaca mooyaane wixii kale hadday doonto taabasho iyo waxyaala noocaas dhunkash wax noocaasi haba jiraane kol haddii aan jimaac jirin meherkii mustaqir ma aha maxaa yeelay min qabli an tamasuhunadani ilaahay subxaanahu watacaala waa xishood badan yahay oo uu waxa weeyaan waa kinaayo oo carabka laguma ballaarinayo laakin jimaaci baa loo jeedaa walahaa an tamtanica min tasliimi nafsiha xataa taqbida markaa maxaa meesha kusoo baxay muxuu ku istiqraaraa mahrigii laba arimood geeri iyo aqalgal oo jimac loogala jeedo walaha waa markuu yahay dabcan waa markuu yahay yani gabadh meher u waajibay markay tahay oona mufaawidada soo socota ahay walahaa gabadhii waxa xaq u leedahay an tamtanica inay ninkii nafteeda u udiido inay diido min tasliimi nafsihaa nafteeda dhiibideeda inay ninkii isu ogolaatay inay diido iyay xaq u leedahay xataa taqbida ilaa meherkeedii la siiray haddaanu muajal ahayn oo aanu mudaysnayn ee uu mucayanba yahay mid la cayimay ama mid dayn ah yani waa fi dima ah laakiin xaalia oo aan muddo loo qaban kol hadduu yahay inta aan wax jimaacihi dhicin waxay xaq u leedahay in ay tiraahdo anigu ma soo wareegayo ama maarata iima yani waxa weeye iima soo dhawaanaysid ilaa aada meherkaygii bixiso fa fain tashaaxaa hadday murmaan ama ay isqabsadaan oy doodaan oo isna uu yidhaahdo ilaa aad naftaada ii salimtid meher ma dhiibayo iyadiina ay tiraa ilaa meherkii laigu soo wareejiyo la itaaban maayo ujbira zawju ninkii ayaa lagu qasbi calaa tasliimihii inuu meherkii u dhiibo ilaa cadlin cid markaa dhex ah oo lagu kalsoon yahay cid lagu kalsoon yahay oo dhexdhexaada inuu udhiibo ilaa wakaa meherkeedii eh, haddaba iyadana dee tasliim baan ayaa laga rabaa saasuu sameyn waujbirat ilmaratu cala tasliimi markaasaa deetana gabadhiina dee la odhan naftaadii uma diidi kartid waa inaad markaa isu ogolaatid baa la odhanaya faidaa dakala biha markii deetana aqalgalkii uu dhaco oo jimaacii dee uu dhaco sallama almahra ilayha ninkii meherkii loo dhibo dhexda ahaa ayaa meherkii iyada ku wareejinaya saas wey sidii aynu baaiciya dee maaragtay mushtarigaba kusoo marnay kale weeyi laakiin halkan zawjku waa kal mushtari baa la yidhaahdaa zawjaduna waa kal baaic halkii markaynu markaa dib aad ugu noqoto waxaad arki doontaa iyadoo lahaa baaica ayaa la ijbaaraya leanno isaga xaqiisii baa mucayana ayaa halkaa lasoo lahaa halkan sidii lama odhanin waxaana sidaa loo odhan waayey dee waxaa la yidhi halkaa waxa suuragaleed babaayicii marka la ijbaaro oo la yidhahdo dhiib wixii aad iibisay ee uu dhiibo haddii lacagtii uu heli waayo wuu ceshan karay lakin halkan haddii gabadhii dhiib naftaadii la yidhahdo nafteedii ay dhiibto oo istibtaacii dhaco dee wax markaa ay ceshataa meeshii ma yaalo markaa istirdaadkii baan suuragal ahay mar haddaan markaa saas ay tahay dee markaa iyadii lama qasbi karaan fain lam yusallim fain lam yusallim haddii aanu isagu ninkii aanu dhiibin markaa meherkii oo aanu u dhiibin ninkii cadliga ahaa ee la yidhi u dhiib lazimahu nafaqatuhaa waxa markaa waajib ku ah isagii in uu dee inantii biilkeedii bixiyo ilan iyadii waa diyaar kol hadday iyadii diyaar tahay oo waxa weeyaan nafteedii ay ogoshahay biilkeedii saasuu ku waajibay meherkeediina dee way raadsanaysa maharkiina way raadsan muxuu ahay biilkeedii iyo na way yeelanaysa wa fiihi qowl aakhar qowl kale ayaa masalada ku sugan annahu laa yujbaru waaxidu minhumaa labada midnaba lama qasbayo bal ayuhumaa bada'a bitasliimi ujbira alaakharu calayhi kii alla kii iyaga ka mida ee dhiiba wixii dhinaciisa ahaa iyaa kii kale loo qasbi fain tamaanacaa hadday markaa is adkeeyaan oo labadii midnaba wax dhiibi waayo lam tajib nafaqatuha caleyh nafaqa ku yeelan mayso markaa labadii qawl saas u kala duwanaanaya qawlkan dambe wuxuu leey labadii midnaba lama qasbayo waayo asalku wuxu aha in baayica inagii baayica soo qasbi jirnay baayiciina maanta zawjada u joogta zawjadiina maanta lama qasbi karo kol haddaan la qasbi karin isagiina waxba la qasbi maayo saasuu markaa leeyahay laakiin sida saxda qawlka muctamedka waa qawlkii hore isagaa lo dhiib cadliga udhiib hadduu dhiibi waayo iyadu waa aqoleed in nafaqadeeda raatito way taa nafaqadii hala siiyo ilan isagaa dhiibi waayo iyadu diyaar bay tahay hadduu dhiibiyo iyadu in nafteedii saliimto diyaar bay u tahay markaa iyadu maadaama ay mustaciddo tahay nafaqadeedii way yeelanaysaa qawlkan kale haddii lagu socdo ee midnaba waxba dhiibi maaye ha heshiiyaan haddii ay markaa heshiis dhicin oo ay tamaanucaan dee biil markaa ma yeelanayso waayo iyada lafteedii waa waa maanica oo nafteedi way udiidan tahay nafaqaduna muqaabila tamkiin bay ahayd inay nafteeda u ogoshahay ayay nafaqada ku qaadanaysay kol haddi aanay nafteedii ogolayn isagiina aan la qasbi karin iyadiina aan la qasbi karin meeshaa nafaqa ma jirto buui fain tabaracat haddii ay iyadu tanaasusho oo wasallamat nafsaha ay nafteedii u ogolaato xataa waiahaa ilaa jimaac dhacay isagiiyoon meherba bixin saqata xaquhaa min alimtinaac xaqii ay inay diiddo ahayd ee ay lahayd meeshau ka baxaya maxay ku haddii jimaac dhacay meherkeediina wuu istiqraaray de iyadiina waxa weeye eh, waxay hadda diidaa meeshii ma yaalo marka inay xaqeedii raadsato way xaq bay uleedahay laakiin haddii uu nafteedii ka doono inay markaa udiid isu diido xaquma laha waayo tasliimkii mar hadduu hal dhacay de waxa weeyaan istirdaad iyo soo ceshish suuragal ma aha mabiicii way ka duwan tahay wuxuu yihi wain halaka sadaaqu meherkii mucayanka ahaa hadduu baaba'o qabla alqabdi ninkii oo aan wareejinninba hala cayiman buu hashaa heblaaye hashaa heblaaye heblaaye heblaayo iyaa lagugu meeriy haye buu yihi halihii oo aanu wareejin iyaa dhindhintayba aw kharaja mustaxaqan ama waxaaba caddaatay halihii inaanu isaguba lahayn halahaanu gabadha ku mehersanayey ee halihiisii ka dhigayayba hala dad qalaad leeyihiin iyaabay noqdeen aw kaana cabdan fakharaja xuran ama marka horeba wixii u magacaabay adoon buu ahaa addoonkaasaan meher kuu siiyey oo markaa deetana addonkii baa loogu guuriyey haye fakharaja xuran waxa way caddaatay ninkan addoon ba nin xora inuu yahay aw amaba se xadatha bihi caybun ceeb baa isagii ku yimid wixii markaa meher ka ahaa iyo ceeboobay meherkii mucayanka ahaa hadday hala ahayd way xanuunsadeen saasoo kalaa dhacday xanuun baa kusoo baxay rajacat ilaa mahri lmithli fi asaxi lqawleyn gabadhaasi dabcan kada ceebtale xaq bay leedahay inay qaadato lakin haddaanay qaadana ay fasakda wey kuwa hore uu fasakmaya kan markii ceebtiina ceebtii baa loo sheegaya haye ceebtaa ka waran hadday ku qaadato de way qaadan lakin haddaanay ku qaadan ay tirahda ma doonayo waxaan maciibko ay fasakdo magacawkii bay fasakhaysaa maaha guurkiie rajacat ilaa mahri lmithli meherkeedu mahrulmithli buu noqonaya fi asaxi lqawleyn labada qowl ee masalada ku sugan midkooda asaxu jadiidkaa wa ilaa qiimati lcayn mayana caynta qiimaheediibay u noqon fi lqowl laakhari qowlka kale waa qadiimkii masaladani waxay ku ay ay markaa ka farac ka tahay markaynu baya soo maraynay waxaan filaya inaynu sharaxnay markaynu nidhi almabiicu min damaan lbaaic waynagayn nidhi qabla alqabd intaan lala wareegin baaica iyuu damaankiisa ku jira damaankiisuu ku jira maxaynu ugala jeednay waxaynu ugala jeednay hadii uu si alla u baabao iibkii wuu fasakhmaya soo saa weli ma jeedin may ahayn arintu in la odhanayo qiimihii uu joogay soo bixi iibkii ubaa fasakmaya de ninkana lacagtiisiiba la noqon wax kaloo markaa meesh ma jira ma yaallaan marka waxaynu halkaa ku sharxnay waa la damaanulcaqdi iyo damaanlyad wax la kala odhanaya damaanulcaqdi iyo damaanlyad damaanlyadka qaabka loo damaanaa waxa wey wixii madmuun damaanalyad ah waxa la yidhahdaa inu markii uu baabaayay muxuu qiimo joogay ama markii uu gacanta soo galay ilaa intii uu baaba-ayey markuu ugu qiimo badnaa almuhim isaga waa la qiimeeyaa qiimeyn baa lagu sameeya deetana qiimaha ayaa la bixiyaa damaanulyadka damaanulcaqdigana wax kale lama sameeye wixii maaragtay marka horeba laga bixi unbaa las laisu celiyaa wixii unbaa laisu celiyaa lama qiimeeyo qiimayni meesha ma imanayso haddaba halkan gabadhii marka meher loo magacaabo meherkiina uu mucayan yahay inta gabadhii lagu wareejinayo dee ninka ayaa mas-uuliyaddiisu saarantao damaankii wixii soo gaadhay isagaa ka ka dabiina haddaba damaankani ma damaanulyad baa mise waa damaanulcaqdi ayaa markaa labada qowl ku sugan yihiin haddaynu waa damaanulyad nidhaahno halihii uu magacaabay inantae meherka ahaa intaanu soo wareejin hadday dhindhintaan dee waa la qiimeyn uun waxaa la odhan uun Eh, markaa ay markaa dhiman qiimahoodu imisuu marayey intaasuu marayey qiimihii bixi yaa soo bixi waa qawlkan dambe qadiimka ah ilaa qiimat alcayni fi lqawl alaakar waa la qiimeyn jadiidku laakin wuxuu leeyahay maya meeshan caqdi mucaawado wax lagu milkiyey weeyaan caqdi mucaawado wax lagu milkiyey weeyaan markaa mabiicii buu u egyahay waa madmuunu damaana caqdin deetna maxaa dhacaya caqdigiibaa burburaya caqdiga burburaya ma aha guurkii ma aha waa magacawgii meherka deetana gabadhii waxay isu bedeleysaa gabadh aan meher loo magacaabin oo kale ilan magacawgii baa burburay oo baaba-ay de markaa magacaw la ay meesha dhacdo mufawidana may ahayn mufawidada soo socotana may ahayn waxaa markaa de mahrulmithla markaa loo noqo ilaa halka kala taga un ma jirtay guurba meeshii yaalla guurkiina dee maarata kama madhnaado mahri kama madhnaado gabadhana in maaragtay meher la-aan lagu meheriyo oo mufawado laga dhigo may ogolaanin haddaba isla maaragtay waxaa markaa waajibaya maharulmili baa toos u waajibaya kaasa markaa jadiidkii o muctamadkii wuxuu yihi wuxuu halkan ka gelayaa masalo kale oo ku tacalluqda hadii la kala noqdo qabla dukuul lawanagii nidhi mahrigu muxuu ku istiqraari laba arimo soo maaha waxay kala ahaayeen mowt iyo dukuul intii aanu istiqraarin haddii la kala noqdo oo guurkii maalan ama ma ama la isfuraba de ama uu fasakhmo ama la fasakho meherkii xaalkiisu muxuu noqonaya labaa loo kala qaadayaa wuxuu yihi wa in waradat hadday dhacdo hadday soo aroorto hadday timaado furqatu kala tag hadduu yimaado min jihatihaa kala tagaasoo iyada dhankeeda ka socda qabla dukuuli intaan la isla aqalgelin oo siduu xaggeeda uga socdaa bian irtadad ka an irtadad waa sida in ay ridowday dee nikaaxi u burburay aw aslamad ama laba gaal bay ahaayeene iyadii baa hor islaamtay iyadoon la isla aqalgelin nikaaxi wuu burburay iyadaana burburisay waxaa iyaduna de kula mid a aw fasakat bilcaybi ceeb bay ku fasakday ninkii ceeb bay ku aragto way fasakday ama isagii baa ceeb ku arkayoo wuu fasakay ilan markaana waa xaggeeda ka timid iyada ceebteedii weeyaan baa laleeyahay waxaasoo dhan saqata mahruhaa gabadhaasi wax mehera malaha leannahu mustaqir muu noqon weli waa kaa macnihii istiqraarku waa kan marka eeg meher wuu u waajibay gabadhana markii loo magacaabay ee caqdigu dhacay meherkii way yeelatay oo milkigeedu waxaani galay haddii lagu wareejiyeyna xataa tasarufkii baa u banaanaaday oo ku tasarufaysa iyadoo ku tasarufaysa ayaa haddana haddii furqa iyo kala tag ay dhacdo oo xaggeeda ka timaado qabla alistiqraar intaan mowt iyo dukhuul dhicin waxaa dhacaya meherkii o dhami u baaba-aya deetana wixiiba inay iska celiso ayay dee noqonaysa waxay celinaysa halka waxay noqon uun dee lafihi asalkii un bay celinaysa dii laba sano saddex sano inta la kala maqnaa oo meherkiina iskaba qaadatay oo halihii u tarmeen hadhow toole furqadii ay timaado ama iyadiiba inta waxa aragta ay fasakdo waa sida saxiixa waa maxay wafasku caqdin lam yakun min aslihi marka fasku lcaqdi min xiinihi imika mufasakani dhaqan gelaya wixii hore markaa iyadaa yeelanaysa asalkii unbay soo celinaysa waayahay masale markaa qeybtan ka tirsan oo khilaafiya buu soo galo wuxuu yihi wain qatalat nafsaha hadday isdisho intii aan laba aqal gelin iyay isdishay faqad qiila waxa la yihi ariiqa waxay tidhi fi qowlaani masalada laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa weeye yasqutu mahruhaa meher male waayo nikaax yada burburisay de maha ila guurka dhamaaye wathaani ka labaadna wuxuu leeya laa yasqutu may meherkeedii dhici maayo maxaa yeelay dee mawdka geeri baa timid geeridana wuu ku istiqraari jiray uu ku sugnaan jiray kumuu burburi jiray meherku waaya taasi waa ariiqo wa qiila waxaa kaloo la yidhi waa ariiqo labaad waana tan markaa muctamedkaa in kaanat xuratan meesha laba qawl maahae waa laba xaalo in kaanat xuratan gabadh hadday gabadh xoro ahayd oy isdisho isdabto ama isdeldesho lam yasqut meher ma dhacayo meherkeedii way leedahay waayo geeri baa timid geeriduna istiqraar bay keenta meherku ku istiqraara kuma baaboo wa in kaanat amatan hadday addoon tahayna saqata meherkeedii wuu dhacaya meher ma yeelanayso naska imaam shaaficina waa sidaa walow anigu naska aan arkay addoontan uu ka hadlayo wali ka xurada naskiisii maan dul istaagin laakin culamadu se soo naqlinayaan wey addoontii hadday istisho ama sayidkeediiba uu dilo iyadoon lala aqal gelin meher male gabadhii xurada ahaydna hadday istisho meher way leedahay maxaa markaa labada loo kala fariyey qoladan dambe farigi baa laga doonaya taqriirunasayka sameeyey naqliga takriijka diiday waxay ku kala fariyeen waxay yidhahdeen gabadho hadday isdisho waa sidii iyadiioo aan isa salimin oo kale laakiin gabadhan xurada ahi isdilkeedu iyada tasliimkii iyada tasliimkeeda dhamaystiran baa la yihi waxaa gabadhan xor xorta ah dee ninkeeda cidi kuma haysato laakiin tan addoonta ah ninkeedii waxaa ku haysta sayidkii oo maalintii o dhan inay ukhidmaysa raba qabla dukuulna arrintii way dhacday de markaa weli iyadoo gacanta lagu hayo oo sayidkii uu gacanta ku haysto iyay hawshani dhacday markaa wax lagu soo wareejiyeyba ma ahay laakiin gabadhan xurada ah iyada markii meherku uu dhacaba waxa weeyaan waa fi waa taxta sa taxta zawjiha zawjkeedii iyay markaa hoos joogtaa cid kale oo ku haysataana ma jirto marka iyadu waa kalmusallama bimujarad alcaqdi iyay tahay sidii mid lala wareegay oo kale sidaa daraaddeed maadaama aan cid kale ku haysatay aanay jirin dee markaan markaa oog ama haystisho ama si kaleba ha u dhimato waa isku mid u isagio gacanta ku hayo ay dhimatay unbay lamid tahay sidaa daraaddeed iyada markaa isdilkeedu dhimashadeedii caadiga ahayd unbuu la mid yahay deetana istiqraarkii unbaa ku dhacaye meeshaasi meherkeedii waa maaratay ma baaba-ayo addoonta inay saasay uga duwanta taasi waa qeybtii ahayd markii furqadiiyo kala tagu uu ka yimaado xaggii zawjada wa in waradat ilfurqatu kala tagu hadduu ka yimaado min jihatihi dhinaca ninka hadduu ka yimaado bian aslama sidii isagoo islaamay oo kale iyagoo gaalo isla ahaa awirtada ama iyagoo islaam isla ahaa isagii uu ridoobo aw alaqa ama iyagiyo de aan waxba kala dhibaata ma ji isagii uu furo amaba de uu khulciba sameeyo maarata iyadii tiraahdo waxa weeyaan lacag baan isku furanaya lacagtii uu ku furo saqaa nisfulmahri waxaa dhacaya kala bar baa dhacay waa ka ilaahi subxana wa taala wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidata dumarkii oo aydaan taaban haddaa furtaan idinkoo meherna u magacaabay fa nisfu maa faradtum wixii aad magacawdeen barhkii bay leeyihiin markaa oo de waxa weeyaan markaa khaairkeedii iyo niyad jabkaa gabadhii la furay ku dhacay iyaa lagu kabaya ilan waxoogaa sumcaddeedii dhaawac baa loo geystay kolka la yidhaahdo intii aan la aqalgelinba waa laga noqday xoogaa niyad jab baa imanaya hadhowtoola waxaa laga yaabaa in dadki isweydiiyaan talo muxuu arkay oo la shakiyo markaa mar hadii arintaasi ay dhacday ninkii uu alaaq sameeyuu gabadhii furay isagii oo aan taabanin hadhow marka la idhahdo miyaa wax guuro hore ay gabadhani soo martay de waxaa la odhanayaa koli taarikhda way ugelaysaa soo ma waxaa la odhanayaa marbaa meherkii baa lagaga noqday halkaa markaa su-aal ba markaa kalabar baa markaa loogu ayaa markaa loogu waxa weyaan magdhow ahaan loo siinay kalabar bay yeelanaysa alaaqii markaa aayaddu sheegtay qaababkii kale ee markaa de waxa weeyaan furqadu ay udhacaysayna waa looga qiyaas qaatay islaamka iyo riddada iyo wixii lamidka ahaay o dhan ba waxaa laleeyahay isaga ayaa arrintan keenay in markaa waxa weeyaan nikaaxii uu baabao isaga ayaa keenay alaaqii unbuu la mid yahay khulciina waa saas oo kale oo khulciga laftiisu markii uu dhaco waa laleyahy haddaanu isagu ogolaan lahayn muu dhacee wain ishtarad zawjaha ninkeedii hadday iibsato aqalgalkii ka hor faqad qiila qiil baale yasqutu nisfu nuskii ay lahaan lahayd laftiisu uu dhadhacay uu dhacaya oo waxba ma yeelanayso nuski aad yasqutu nisfu da ibaarada sheka waa laga fahanto nus baa dhacayo nus baa baaqi ahaanaya maysaa maaha wain ishtarat zawjaha zawjkeedii hadday iibsato faqad qiila waxaa la yihi yasqutu nisfu nuskan hadda lasoo sheegay ee dee baaqiga ah kan kan la sheegay kiisii kale ee baaqiga ahaanayay laftiisuna uu dhacaya waxba ma yeelanaysa waa l waana muctamadkii weeyaan waayo iyada ayaa iibka samaysay iyadaa iibsatay soo ma iyadaa baabi'isay nikaaxi il marka addoonkii qabay markay iibsato iyadii baa yeelanaysa horta yeelatayna ninkeedii ma noqon karo wa qiil kale wuxuu leey laa yasqutu may nuskii dhici maaye dee nuskii hore dhacayunbaa dhacay lakin nuskii kale way yeelanaysaa oo sababtu waa maxay dee ilan iibka keligeed may samayna iyada iyo sayidki sayidkiisii iyo iibka isla galay soo maha sayidkaana baaica iyadu waa mushtari baaica ayaana markaa waxa weeyaan maqaamkii marka waa wey maanta zawjka sayidka ayaa taagan oo de sayidka ayaa de zawjkii ka wakiila ama dee ka mas-uulaba bayciina isagaa sameeyey markaa maadaama addoonkani xagga sayidka uu kasoo jeedo sayidkiina uu sidan sameeyey zawjkii inuu sidan sameeyo baa laga dhigaya markaa nus un baa dhacaye nuskii kale ma dhacayo iyo qiil kan dambe leeyahay laakiin waa daciifa kaa hore iyaa markaa rajaxano waxaa la leeyahay iyadu haddii aanay shiraagan samayn lahayn oona iibsateen dee nikaaxu ma fasakhmeen ninku isagu daraf kama ahayn bayca labadoodaa la eegayey labadoodina isagu meesha kumaba jira waa la kala iibsaday isagu isagoon warba wahan intu doono iyada ayaa darafka ahayd bayca markaa iyadaa nikaaxii baabiisa cagsigii buu ka hadlay wuxu hi wain ishtaraa zawjatahu hadduu isagu addoon qabay deetana addoontii uu iibsado saqata kulluhu meherkao dhami wuu dhacayaa halkan maxaa yeelay de waxa weeye isagiibaa darafka ah baycii soo ma isagii baa mushtariya iyaduna mxuu ahaa cafwan waxaan ujeedaa sayidkeedii nuska sayidkiibaa yeelan lahaa nuska harhaya sayidkaa yeelan lahaa si kalaa idin qoran idinka ha nusakhda qaar waxaa jira masaladu ka dhacsan tahay oo qiilka saddexaad ee masaladan ku jira un u raacinayo waan xusuustaa nusak noocaasi way jireen laakin de way ku baraarugayaan hadal baa idinka go-an waad ku dari doonta ya wa taa waxaa filayaa ti ha tii tunisiga tunisigu saas a maktabat lqudus uu ka dhacsanaa marka waad ku dari doontaa wain ishtaraa zawjatahu hadduu zawjadiisii iibsado saqata kulluhu meherkao dhami u dhacaya oo muxuu u dhacay dee baayic ayo waaba sayidkii meherka haafka qaadan lahaa markii guurku uu maaratay eh, laga noqdo meherkan waxaa qaadan lahaa haafka waxaa qaadan lahaa sayidka sayidkiibaa maanta daraf ka ah baabi-inta guurka maadaama isagii uu daraf ka yahay isagaa doortay in nikaaxani uu baabao dee markaa waxba yeelan maayo waxba yeelan ciddii nuska qaadan lahayd ayaaba nikaaxi qeyb kaa ah baabiinteesi baabiintiisi bal isagaaba huwa almukhtaaru lilfurqati baa lay min xayu cayana الزawja lilbayci minhu dabcan halkaa halka sharaxa ladan haysta najmu saaqibka waa laga yaba in dabcadu kala duwan yihiin wain ishtaraa zawjatahu aw itahabaha saqطa kulluhu muxuu ku xijisiiyey idinooga qorna miya kuma taal miya may rideen ninka laftiina sakdigoodi kaga dhacay ay fainahu qaala yasqut nifu ay fa yabqa nifu waqiila laa yasqut nifu ay bal yasqut lkul intaasoo dham intaasoo dham waxaad moodaa in ay hadal muqxamo meesha lasoo dhexgeliyey oo aan kitaabka ku jirin ay tahay liana sayidadaasubay ka bilaabmaysa tacliilkaas ka bilaabmay ya waqiila qiil baa wuxuu yihi yasqut nifu nus baa dhacaya maxaa yeelay zawjkii baa mushtari dhinaca zawjku eegaya maadaama uu mushtari yahay isaga ayaa nikaaxa baabi'iyey nus ha lagu waajibiyo ayuu kana leey dhinaca markaa midna dhinacii baayicu eegayaa midna dhinacii mushtariguu eegaya markaa waxa halkan rajaxan kaa kan kan muxuu ahay eegaya dhinaca mushtariga zawjka ka dhinaca zawjka eegaya ee nus baa markaa dhacaya nusna wuu waajibayaale ayaa muctamada waqiila yasqutu nisfu nus baa dhacaya nuskaa dhacaya nuski kalana baaqi buu ahaanaya ayaa markaa laleeyahayo dee furqadu waxaa la yihi taxsulu bilmilki wa xusuul milki inamaa yatimu bihi ay bizawji zawjka mushtariga ah ayaa milkigii sabab u ah haddaanu isagu qabiltu bayci aanu odhanin de ma dhaceen markaa isaga dhinaciisa iyaa la rajaxaya sidii masalada horeba aynu usoo rajaxnay ilan masaladii hore masaladii hore waxaynu rajaxnay waxbaba inaanay waajibeyn in ishtarad zawjaha iyadu hadday iibsato oo maxaynu markaa rajaxnay janibka mushtariga oo iyada ah halkana waxaynu rajaxaynaa un jaanibka mushtariga oo isaga ah deetana kala barh baa ku waajibay wa qiila qiil baa le in istadca zawju hadduu ninku codsaday idinka markaa wuxuu isugu kiin xidhay wa in ishtarad zawjaha iyo wa qiila in istadca zawju soo ma ha waxaan isqabanayn wey muxuu istidcay zawjku ma isaga shaqada dhanba kuma jire isaga waa la kala iibsanaya isagoo warba uhayn marka isaga xaggiisa istidcaa kama jiro wa qiila waxaa la yihi in istadca zawju hadduu ninku codsaday baycahaa baycahaa soo ma arkeysi waa markaa waa addoontii wey addoontii in la iibsado inuu iibsado hadduu isagu codsaday wajaba nisfu nus baa waajibi wain istadca sayidu hadduu sayidku codsadayna lam yajib shay waxba waajibi maayaan marka waa maxay halkani qoladani waxay leeyihiin de war horta waa la isugu tegey nikaaxan burburintiisa baayaca iyo mushtariga isugu tege labadii inaynu dhinac rajaxnaynu ku qasbanaye kii bilaabay arinta ee isagu codsiga lahaa ka dhinaciisa hala rajaxo deetana haddii markaa de zawjku uu isagu yidhi iga iibi adoonta iga iibi isagaa markaa nikaaxan burburiye muskiha lagu waajibi hadduu sayidku yidhi war addoontan aad iga guursatay aan kaaba iibiyana sayidkaa nikaaxii burburiyay waxba yaan la siinin oo markaa macnuskii ha dhaco wey musanifku isagu wuxu uhi walawalu asaxu ka ugu horeeyo oo ah saqata kulluhu meherkoo dhami wuu dhacayaa ka ah ayaa rajaxan buu yihi laakiin waa laga rajaxay wuxuu yihi wamataa habata lahu rujuucu binisfi markii uu haddaba xaq u yeesho ninkii inuu meherkii qeyb soo ceshado waa markii de furqadu ay maaragtay ka timaado xaggiisa markii isagu uu furqada kala taga isagu uu keenay wuxuu xaq uleeyahy gabadha hadduu meherkeedii siiyey inuu nus soo ceshado soo maaha haddaba wamataa habata lahu rujuucu binisfi nus inuu soo ceshado marka loo xukumo fa in kaana baaqiyan calaa jihatihi ay calaa sifatihi baa loo jeeda qaabkiisi wiii hadduu sidiisi baaqi u ahaa dahabkii uu siiyo sidii siiye hadduu meeshii yaal ama lacagtii uu siiyey ama geelii uu siiyey dee rajaca fi nisfi kala bar unbu ku noqonaya nusna waa loo celin nusna iyadaa haysan wain kaana faaitan hadduu mid markaa baaba yahay oo aan hadda jirin ama dee ay iibisay bay ku tasaruftay oo aan hadda gacanta lagu haynin aw mustaxaqan bidaynin ama uu yahay mid dayn loo haysto oo rahmanba mid rahmano dayn loo haysta uu yahay aw bishufcatin ama aw shufcatin ama mid markaa shufco lagu yeeshay oo marka horeba yani wuxuu siiyey dhul uu qeyb lahaa buu qeybtii meher ahaan u siiyey dee kii kalea ku haysta soo mao shufcadii u leh xataa haddaan wali qaadaninba laakiin oo maaratay de warku aanu gaadhin waa mustaxiq oo meeshii xaq baa meeshii yaalla xaaladahaasoo dhan rajaca ilaa nisfi qiimatihi wuxuu ku noqonayaa uun wixii inta la qiimeeya ayuunbaa kala badh loo celinaya haddaanu mil ahan haduu mil yahayna de nus nisfulmili soo celin way goormaa la qiimeynayaa aqala maa kaanat markuu ugu qiimo yaraa min yawmi alcaqdi maalintii meherka oo magacowga ah uu dhacay ilaa yawmi alqabdi ila maalintii uu ku wareejiyey waxaa la odhan goormaad maga meher ahaan ugu magaca u magacowday maalin heblaayo goormaanad ku wareejisay maalin heblaayo intaa maalintii ugu qiimo yaraa yaa loogu dhufanaya waayo haddii maalintii la meherinayey qiimihiisu uu yaraa oo qiimuhu kor u kacay oo maalintuu ku wareejinayey qiimuhu uu sareeyey de waxaa laleeyahay iyadu isagoo milkigeediia ayuu markaa qiimahan kor u kaca yimid siyaadadani waa siyaado milkigeedii ku timid iyadaa leh aduu shaqa kumalihi ma odhanaysid siyaadana nusa lai soc siyada shaqa shaqaad ku leeda milkigaaga buu ka wareegay haddii maalintan dambe uu qiimo dhucu ku yimid oo markaa adigu wareejinaysa wixii qiimo dhacay aada wareejisayna dee wixii aad wareejisay nuskii unbaad leeda ila marka horeba waxaan fii damaanikabuu ah waxaan kolka horeba damaankaagu ku jiray hadduu baabi'i lahaa adaa lagu haysta qiimo dhacan ku yimidna adigu unbuu kugu tegaya markaa walow aan dee magdhow lagaa qaadin qiimo dhaca laakiin haddana hadhow xaq uma lihid inaad tidhaahdid maalintii hore ha laygu dhufto waa lagu le maalintaad wareejisay so intaa mu ahayn de waxaad wareejisayba intaasuu ah intii ubaad nuskeed leeda waay wain kaana zaaidan hadduu wixii baaqi yahay usoo noqo wi waa laba xaaladood inuu baaqi yahay iyo inaanu baaqi ahayn inaanu baaqi ahayn waxaa lamida in de xaq lagu yeesho cid kale ay saddexaad ay meeshii xaq ku yeelatay xaaladaha baaqi ma aha qiimaa loo noqonaya u kaalay xaaladii uu baaqi ahaa hadduu sidiisii yahay waynu soo aragno dee nusun loo celinaya haddaanu sidiisii ahayne uu kordhay ama uu isdhimay iyada bal ka waran wuxuu yihi wain kaana zaa'idan haddii uu yahay mid baaqiyaho laakin kordhay ziyaadatan munfasilatan ziyaado ka soocan kelwalad sida inuu tarmay oo kale geel buu ahaayo uu tarmay wa thamarati ama geed buu ahaayo uu dhalay midho ayuu dhalay rajaca fii nisfihi duuna ziyaadatihi lafaha buu kala bar ku noqonaya asalka ziyaadada shaqo kuma laha isago waxba ka qaadan maya wiisiiba maaha wain kaana zaa'idan hadduu kordhay ziyaadatan mutasilatan ziyaado la xidhiidhsan ka simani sida inuu cayilay oo kale ama u naaxay wa tacliimi ama uu wax bartay oo kale addoon buu ahay wax badan buu bartay soo garan maysi falmar-atu gabadhii bilkhiyaari iyadaa kala dooran bayna an tarudda nisfa zaa'idan nus markaa maca ziyaadadiisii watay wixii laba kala saari karaa iyo cayilkii lama neefkii laga goyn kari maayo markaa in de neefafkii oo cayilay ay kala barh u celiso oy ziyaadadana ka tanaasusho iyo wa an tadfaca ilayhi qiimata nisfi inay tidhahdo ziyaadada anigaa iska lehe wixii suuragal ma inaan kugu wareejiyaa markaa ha qiimeeyo kala badh qiimihii aan kugu celiyo maxaana la qiimeynaya de markii hore aqala maa kaanad waa inagii soo nidhi waaya waa masalada waa meesha keliya ee waxaa la yidhi ziyaadadii mutasilada ahayd ay saamayn yeelatay abwaabtii aynu soo maraynay oo dhan saamayn may lahayd maxay meeshan saameyn u yeelatay waxoogaa farqiba isku yerdeeya laakiin meeshaa farqi weyn oo meesha ka muuqda ma jiro waxay leeyi lianna haadaa ibtidaau tamalukin laa faso waa tamalug cusub eh fasakaad hore la fasakaya ma ah haddaynu saar kuwii horeba inaynu saarn maxaa diiday midda kale haddii ay fasakaad si kalaba fasakaadi u timaado lafteeda bal ka warrama waaa la yidhi halkan saameyntii sidii un bay uleedahay halkan markaa dee waxa weeyaan waa waa arrin masaladan maarata baabkan u gaara cilada xaqiiqiga ah ehe markaa loogu gaar yeelayna aanay waadix ahay wuxuu yihi wain kaana naaqisan hadduu isdhimay oo isdhimay waxaa laga wadaa waa naqsu sifihii de neefafkii oo ah buka ayuu gabadhii furay markii horena way caafimaad qabeen fazawju bilkhiyaari ninkii haddaba ikhtiyaar buu leeyahay bayna an yarjica fiihi naaqisan u kala barh qaato waxaa buka nayfafkaa buka oo nuskiisa inuu qaato oo waxba aan loogu darin wa bayna an yaakuda nisfa qiimati iyo inuu yidhahdo ma doonaye hala ii qiimeeyo wixii aan bixiyeyoo kala barh qiimihii halaysiiyo laakiin xaquma laha inuu yidhaahdo neefafkan bukana nuskooda halaysiiyo nusqaanta xanuunka ku timidna magdhow ahaan iyadoo lacag waxoogaa lacagana in hala ii raaciyo taa xaquma laha sidii dee maaratay mushtarigii baynu kusoo marnay markii shaygii uu iibsaday maaragtay waxa weyaan uu ceeboobo waa kii laba midun xaqula ah inu iska fasakho iyo in uu de waxa weeyaan ku qanco wuxuu yihi wain kaana hadday gabadhu tahay qad wahabat minhu ay lahu sida kaygu uu qorayo minhu weyaan kitaabku laakin lahu bay la micno tahay qad wahabat minhu ay lahu hadday isagaba siisay asadaaqa meherkiiba qablo alaaqi intaan u furin ilanta wuxuu ku guursaday boqol garaam oo dahaba boqolkii garaamna wuu u keenay markaasay iyaduna tiri khayr allaha ku siiye waan kuu hibeeyey isagiibay dib ugu soo celisay si ay wax u dhaceen ba haddana iyadoon la isla aqalgelin baa gabadhii la furay fa in kaanat qad wahabat minhu sadaaqa meherkii hadday siisay oo isagii ku celisay qabla alaaqi inta aanu furin kadibna haddana uu furay aqalgalkii ka hor fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkood asixada badani annahu yarjicu calayha inuu ka doonayo uu kula soo noqonayo binisfi bedeli bedelkiisa berhki eeg meherkeedii haddii intuu siiyo ay iyana aabbaheed siiso oo uu furo gabadhii muxuu ka doonayaa kala badh ma odaygii bay ka soo celinaysaa aabaheed aha maya taasi dhammaantay dee waxaa la sameynayaa uun qiimihii inta la qiimeeyo ayuunbaa qiimaha berhkii maanta waa mutaqawim dahabkii qiimaha berhkii iyay bixinaysa waayo hadday isagaba uhibayso halkay haabeed aabaheed uga hibeynayso hadday isagaba toos ugu hibayso ka waran laba qowl baa ku kusugan qowl wuxuu leeyahay waa sidii oo kale un waana muctamadka hadday aabbaheed uhibayso hadday isaga uhibayso waa isku mid un markale uhibaysay ee haddana uu furay wuxuu xaq ugu leeya inuu yihahdo meherkii waad ku tasaruftay soo maha nisfulqiimaankaa doonay xaqumala inay tiraahdo oo soo iniga adiga baan ku wada siiyey ta wada siisay waa tasaruf adaa ku tasarufay taasi taasi waa tasaruf adiga waad ku tasaruftaye tasarufkaaga wixii ka dhashay anigu maarata haddaad aabbahaa siisay haddaad aniga siisay haddaad ayadaa siisay waa isku wada mid uun kol haddii imika ay maarata dalaaq uu dhacay waxaa la doonayaa kala bar baa la doonayaa saasay markaa noqonaysa qawlka kale wuxuu leeyahay war waa tii hore kol hadday hore usiisay imika haddana wax kale yaa la weydiin waa laga soo qaaday inay dedejisay wixii ku waajibayey dib kaga waajibay inay hore u dedejisay ha laga dhiga buu leey waayahay masale kaloo taha buu yihi wain kaana daynan haddii waxani uu dayn ahaa sida boqolkaa garaam ee dahabka oo fa abra minhu ay ka dhaaftay ka saamaxday deetana uu furay dukuulkiiyo aqalgalka ka hor fafiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan buu yihi asaxuhumaa labada qowl midkooda sixada badani anahu laa yarju al inaan waxba ka qaadanayn iminka qowl baa le wuu ka qaadanayaa sidii masaladii hibada laakiin muctamadku halkan wuxu lay halkan waxba malaha isagu sababto waa maxay dee wixii uu siiyey buu ku noqon laha waxbuu siiyey iminka waxba muu siina way saamaxday un isagii marka dee wixii uu siiyey buu ku noqon laa kol haddaanu waxba siinin baa la yihi ku noqosho meeshaa ma jirto wuxuu yihi wain xasalat ilfurqatu haddii kala tagani uu yimaado wasadaaqu lam yuqbad iyadoo meherkii aanay qaadanin meherkii oo aanay kaba qaadan haddii kala tagani uu yimaado deeta oo dhinaciisana ay arrintu ka socoto sida furiinkii oo kale dee nus baa u waajibaya sawma ma nus baa u waajibaya haddaba nuskii facafal weliyu weligeedii aabbaheed ahaa uu saamaxo can xaqiha ninkii uu ku yeelado waan waxbana kaama doonayne meherna kaama soo noomaad furin meherna kaama doonayne oradoo naga waanu ku saamaxnay nuskii u waajibay inanta uu yidhaahdo ma doonayne waanu ku saamaxnay lam yasix alcafu saamaxaadiisa waxba kama jiraan jadiidka marka lagu socdo maxaa yeelay dee deyntaadaad saamixi lakin cid kala leedahay miyaad saamixi kartaa inantaadaale adigu ma lihid deyntan meherka ninka lagu leeyahay inantaale aabbaho male markaa dee dayntiisa unbuu saamixi karaa ee ay inantiisu leedahay ma saamixi kara aabbuhu wa fiihi qowlun aakharu qowl kale ayaa masalada ku suganoo annahaa in kaanat bikran ama anahu shanigu waxa weeye in kaanat bikran hadday gabadhu gabadh bikraa tahay oo sagiiratan haddana ay yar tahay oonay qaangaar ahay aw majnuunatan ama miir ahaan maskax ahaan aanay u caafimaad qabin fa abu labu uu saamaxo nuskii awiljaddu ama awowguba uu saamaxo awgeed uu markaa isagu weligeedii yahay can xaqiha xaqeedii uu saamaxo saxal cafu cafigu ansaxaya marka qowlkani aayaddii qur-aanka ahayd baa haystay aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax oo tafsiirka aayaddaa la isku hayaa oo waxaa la yidhi nus bay leeyihiin gabdhihii markii la furo iyadioo aan la taabanin meherna loo magacaabo inaad saail inay iyagu saamaxaan mooyaane gabdhihii ama uu saamaxo kii guntinta guurka gacanta ku hayay haddaba kaa guntinta guurka gacanta ku hayaa waa ayo qawlkeennii hore wuxuu leey waa zawjka inay dumarkii tanaasulaanoo ay nuskii iska daayaan mooyaane ama uu ninku tanaasulo oo uu meher dhamaystiran siiya markaa noqonaysa oon waxba nuski ceshanin ma saasaa macnaha aayaddu mise macnaha aayaddu waxa weeye nus bay gabdhihii leeyihiin inay tanaasulaan oy nuskii iska daayaan ama weligoodii uu tanaasulo nuskii uu iska daayo mooyaane marka qadiimku wuxuu leeyahay waa weligoodii uu tanaasulo laakin jadiidku wuxuu leyahy maya asalku waa qofna inaanu din cid kalaleed ay saamixi karin marka asalkii baa lagu socon aw yacfu aladi biyadi cuqdatu nikaaxna waxay u badan tahay inuu yahay zawjkii wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala marka haddii aynu nidhaahno waa weliga aladi biyadi cuqdatu nikaax weliga la sheegaya wuxuu noqon aabe iyo awow waana xaaladda gabadhu ay tahay mid aan markaa iyadu tasarufi karin oo inay markaa aanay qaagaarba ahayn ama maskaxaan aanu caafimaad qabin wuxuu yihi wain fawadat ilmaratu budcaha wuxuu halkan ka gelayaa tafwiidka wixii la odhanayay tafwiidku waxa weeyaan labaa loo qeybiya tafwiidu mahrin iyo tafwiidu budcin tafwiidulmahrigu waa in gabadhu ay weligeedii ku tiraahdo wixii aad aabba ii garato meher iga dhig oy isaga u daysa meherka xadidaadiisa taasi tafwiidu mahri baa la yidhaahdaa oo meherkii bay aabeed maaratay u ogolaatay inuu markaa isagu wuxuu doono uu ku meheriyo marka hadda maharulmiligeedii wax ka yar buu ku meherin karaa kaa maaka halkan lagaga hadlaya midna waa tafwiidu budci gabadhu waxay ogolaatay iyadoo wax mehera loo magacaabin in la guuriyo iyadoon meher loo magacaabin maaha waxaa doonta igu guuri maaha ee waxay tiri waxba imika mehernaha i magacaabin ee maaratay waxa weyaan guurka waad samayn kartaan idinku waxuma heray magacaabin markaa dee meherka hadhow dib baa lagu heshiin doonaa horta guurku hadhaco weeyaan ama hadday doonto waxay tidhiba meherba ma doonayo meher la-aan imeheriya markaa iyaduna tafwiidu budci buu noqonaya oo budcigeedii meher la-aan in la guuriyo iyay ogolaatay weeyaan wain fawadat ilmar'atu budcaha gabadho hadday budcigeedii ay markaa u bandhigto weeyaan iyay u bandhigaysaa waxaa la yihi yani waxa weeyaan tufawidu amraha ilaa zawjiha ama tufawidu amraha ilaa weliyiha arinkeedii weligeedii bay u bandhigtayoo waa taa tiri bilaa meheri guuri ama mufawadana waa mufawada oo fawada waliyuhaa amra mahriha ilaa zawjiha weligeeda ayaa wuxuu u bandhigay meherkeedu intuu noqonayo ninkeeda inuu isagu hadhowtoola qadaro wain fawadat ilmaratu budcaha hadday budcigeedii markaa u bandhigto tafwiidiso yani ay ogolaatay in la guuriyo meher la min gayri bedelin waa kaa yidhi bedel la-aan ciwad la meher la in la guuriyo ay ogolaato lam yajib laha almahru bilcaqdi meherkii markuu dhaco caqdigii markuu dhaco oo la guuriyo wax mehera male marka guurkii uu dhaco kuwii aynu soo maraynay o dhami ti aan sidaa odhani caqdigu markuu dhacay meherlada ama hala sheeg ama la sheegi haddii meher la sheegay wixii la sheegay bay leedahay dee laisugu ogaa haddii aan meher la sheegin iyadoo iyada aan fasax laga haysanna isla markiiba mahrulmithli baa u waajibaya laakiin tan mufawidadaah wax meherahoo u waajibayaa markaa la guuriyo ma jiro haye laakiin walaha almuaalabatu bilfardi waxay xaq u leedahay markii la guuriyo kadib inay tirahdo haye meherkii aan ka heshiina haddaba meherkii intuu noqonayo aan iminka ka heshiino xaajiyow fain farada lahaa mahran haddii deetna ninkeedii uu wax u magacaabo oo iyadiina ay la garato isku waafaqaan saara daalika waxaa la ysla gartaybaa wuxuu noqonayaa kalmusamaa fi lcaqdi sidii wax markii la caqdiyayey la guurinayey lagu la magacaabay oo kale musamihiibuu la mid noqonayaa wey mafruudkani mafruud baa kan la yidhaahdaa mafruudkani musamihiibuu la xukun noqonayaa fii jamiici maa dakarna wax alla wixii aynu intii aynu soo marnaynay aynu soo maraynay xaggii istiqraarka hadday noqoto xaggii milkiga hadday noqoto xaggii tasarufka hadday noqoto waa kaas waaya fii jamiici maa dakarnaahu iyo istiqraarka iyo damaar dukuulka iyo mawdka iyo awlaad soo arkeysa o dhan wa in lam yafrid hadduu ninkii waxba magacaabi waayo xataa dakala biha ilaa iyo oo gabadhii la aqalgalay oo iyaduna wajaba laha mahrul mahrulmil baa u waajibay eeg markaa gabadhan maxay wax ugu waajibaan saddex arrimood mid intii saddexaad weli maynaan gaadhin iyada khilaaf baa ku jira arrinka koobaad bilfardi in fardi uu dhaco oo magacow uu dhaco oy da isku waafaqaan ama ay isku waafiqi waayaanoo maxkamadda ay isla tagaanoo xaakimka uu magacaabo hadday isku waafiqi waayaan nafteediina ay u diidda ilaa ila aq balosa noo soo socotee maaragtay inay tiraahdo ilaa iyo wax la magacaabo naftaydi markaa kuu salimi maayo inay tiraahdo xaq bay uleedahay marka haddii ay wax ku heshiin waayaan maxkamadday tegayaan aq qaadigiiba markaa dee waxa weeye magacaabaya qaadigiiba magacaabaya marka haddii hadba fardi uu dhaco fardi saxiix hadduu dhaco oo ama dhexdooda ka dhacay ama qaadiga xaggiisa ka yimid fardigaasi waxbay ugu meherkeedii wuu ku sugnaanaya eeg wuu sugnaanaya walaa yastaqiru uu sugnaanaya lakin laa yastaqir ilan istiqraarku waataynu soo marnayo mowt iyo dukuulun buu ku imanaya mowt iyo dukuulun buu ku imanaya waaya arrinka labaad ee meheru ugu waajibayaa waa maxay iyadiio aan waxba loo magacaabin haddii lala aqal galo oo dukuul dhaco iyadana markaana maxaa u waajibaya mahrulmithli baa waajibaya wa in maata axaduhumaa haddii labadii midkood uu dhinto qabla alfardi iyadii aan waxba gabadhii loo magacaabin ay wa qabla dukuuli aan lana aqalgelin weeyaan gabadhii oo aanu waxna u magacaabin aanu la aqalgelinna haddii ama isagii dhinto ama iyadii dhimato maxaa la yeelayaa ila waynagii soo marnay haddii meeshan musama uu jiro oo geeriye timaado mustaqir baabu noqonayay meeshii maanta musama ma yaalo haddaba gabadhani maxay xaalkeedu muxuu noqon fafiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yajibu lahaa mahru lmili gabadhan waxaa u waajibaya mahrulmili baa u waajibaya maxaa yeelay geeridu dee waxau ahaa wax maaratay sadaaqu ama meherku uu ku istiqraaro dukuulkuna wuxuu ahaa wax meherku uu ku istiqraaro dukuulkii hadduu dhaco mahrulmili baynu waajibinay soo ma dee mawdkiina waa lamid oo dukuulkunbuu lamid ahaa isagiina ha ku istiqraaro midda kale xadiidkii barwac binti waashiq de waaba arrintii kusugnaydba oo ninkeediibaa ka dhintay qabla an yafrida laha wa qabla an yamasaha isagii oo aan waxna u magacaabin aan maaratay una aan aqalgelin iyuu ka dhintay deetana nabigu alayhi salaatu salaam qadaa laha bim bimahri nisaaiha oo xadiidku wuxuu ahaa ibn mascuud baa masalada loo keenay ibnu mascuud baa yihi xadiis ma ogin laakin ra'yi aqulu fiiha bira'yi waxay ila tahay baan sheegay lahaa milu sadaaqi nisaaiha dumarka iyadoo kala ah, meherka laga bixiyo iyaa laga bixinaya wa alayha alciddatu walaha almiraa ciddadiina way tirsan dhaxalkana way leeda deetana waxaa kacay maqil ibni sinaano markaasuu yihi waxaan ka markhaati kacaya in barwac binti waashe oo gabadh annaga a ahayd arrintan oo kale ay ku dhacdayoo rasuulku sidaa ibnu mascuud oo aada xukuntay oo kale uu xukumay ibnu mascuud uu ku farxay markaa radia allahu tacaala canhu dee fiqigiisii ayuu isagu ka xukumay fiqigiisii markaa dee naskii iyaabuu waafaqayba markaa de xadiidkaasi imaamu shaaficina waxaa la sheegay inuu yihi haddii markaa xadiidkaasi uu asaxo isagaan ku tegaya markaa isagaa markaa muctamada oo imaam nawowi uu inoo rajaxay wathaani ka labaad wuxuu leey laa yajib mesha waa ma maxaa yeelay de wii geerida waxbaa ku istiqraari jiray waa sax waxaa istiqraari jiray wixii jirayba haddana meesha meherba jirin meherba muu jirina maxaa istiqraari waxa istiqraaraa meeshii ma yaaloo sugnaadaay meeshaa meher ma laha gabadhaasi wax mehero ay leedahay ma jiro sida isagiyo fura oo kale hadduu furama meher bay leedahay ma laha mutcuun bay lahayd sidii qur-aanka ilahi ku sheegay laa junaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida deetana maxaa la yihi un wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu wamaticuuhuna awow soo ma waa ugaa horeeya de tabiq lwaawi lfaaa weyaan qaacidada yaa xufaada tasbiq lwaawi lfaaa waawda ka horeysa oo halkan suuraddii kale ee suuratu alaxzaab bay iyadana ku jirta ya ayuha aladiina amanu ida nakaxtum uma طلqtmuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum عalayhina min cidaة tactaduunaha famaticuuhuna marka tasbiq lwaaw lfa waawda fada fada ka horeysa marka halkan oo keliya ma de waa meelo badan bay geleysaa mas marka qaar baa lakin de laga soo reebaya meel walba maaha meelaha qaarkood adi kale kula go-aysa meelaha laga soo reebay suuratulcaraaf oo kale fakulaa iyo iyo iyo wakuluuda ku jirta iyada fadaa horeynaysa fakulaadaa horeysa lakin ta baqara wakulaada ah horeysa in nafka kul markaa laakiin halkan oo kale de way ku anfacaysa inta badan fadaad horreysiineysa wuxuu yihi marka wathani laa yajibu markaa wain allaqahaa hadduu gabadhii furo qabla alfardi isagiioo aan waxba u magacaabin ayuu furayba wajaba laha lmutcatu mutcadan ilahay sheegay wamaticuhuna uu yihi ayuunbaa u waajibayse maayo waxba hore u waajibayaa ma jiraan ila nusna iyadu ma laha wa wax la kala baraaba ma jiro waba looma magaabin maxaa la kala bari markaa mutcun bay leedahay mutcaduna way noo iman baabka baabkan inoogu xiga weeyaan insha allahu waa waxoogaa yaroo anbabaxa wain tazawajahaa gabadhan hadduu guursado haduu gabadh guursado undhe ala mahri faasidin gabadh buu wuxuu ku guursaday meher aan asaxayn sida wax majhuulah oo kale iyo khamri wixii lamidka ah aw calaa maa yatafiqaani calayhi fi thaani meherkuna waa waxaad ku heshiisaan baa waxaan kuugu guuriyey hee waxa aad ku heshiisaan wa soconaya maaha fi thaani wa fi lmustaqbali w mustaqbalka thaani waa waktiga dambe wixii aad ku heshiisaan baan kuugu guuriya haddii la yidhaahdo waa waxaan sax ahayn wajaba lahaa mahrulmithli ilan mufawido maaha gabadhan kol haddaanay mufawido ahayn de in meher saxiixa la sheegaa la doonaya meher saxiix la sheegin mahrulmithli baa bimujarad alcaqdi caqdigu markuu sidaa u dhacaba mahrumili baa waajibaya wastaqara bilmowti aw idukuuli sidii musamaha ayuu la xukun yahay kaasi oo haddii uu la aqal galo ama u midkood dhinto de mustaqir buu noqonaya wa saqata nisfuhu bialaaqi qabla dukuul iyadoon laisla aqal galin hadii la furana dee kala bar baa dhacayo mahrulmiligan halkan waajibayaa mufawidada ayr maarata wixi aan mufawido ahayn mahrulmili baa caqdigii ugu waajibaya haddii aan wixii hagaagsanayn markaa uu waajibana sidii musamahoo kalu noqonaya wey wain kaanaa dimiyeyni laba gaal hadday ahaayeen unbaa loola jeedaa laba gaal bay ahaayeen wa caqadaa caqdi bay markaa galeenoo way ismehersadeen calaa mahrin faasidin dee ilan doofaar iyo waxbay isu guursanayaan haddayba dee meher iska bixiyaan meher ba iskama bixiyaan malaa kuwan iminku hadday meher iska bixiyaan doofaar iyo khamri iyo waxaasay jecel yihin iyow marka waxaa laga yaabaa inuu waxoogaa goosan markaa doofaaraa uu ku guur maaragtay uu ku guursaday uma aslama deetana way soo islaameen qabla taqaabudi intii aan la kala qaadan iyadoo weli doofaarka ay ku leedahay iyay soo islaameen maxaa la yeelayaa marka ma makaa laodhan iyagoo muslimiina doofaar bixiya dee la maayo haddaba wuxuu ku saqata dalika wixii ay isku guursadeen waxba kama jiraan wawajaba mahrulmili mahrulmili baa waajibaya wa in aslamaa hadday soo islaameen bacda taqaabud doofaaradii kala qaatay oo aan waxba hadday isugu harsanayn beri addimatu zawj waxba iskuma lahadeen beri addimatu zawj zawjka dimadiisii beri bay noqonaysaayo de waay soo islaameen iyagoon waba isku lahayn de inagu dayn cusub curin mayno waxaa kaloo kamid a ah haddaanay de meherba iska bixin jirin oo aanay meherba isku lahayn oo guurkooduba uu sidaa yahay inagu ma odhanayna imika meher iska bixi wa in aslamaa hadday soo islaamaan bacda qabdilbacd iyadoo soddon doofaar ba shan toban baa la kala qaatay shan iyo tobanna waa la isku leeyahay beriat dimatuhu ninka dimadiisu waxay beri ka noqonaysaa min almaqbuudi intii la kala qaatay so nus may qaadanin nuskaa laguma le wawajaba waxaa waajibi biqisti maa baqiya inta u dhiganta intii soo hadhay oo min mahrlmili mahrulmili baa waajibi waxaa la odhan maxaa hadhay kalabar baa harsanaa saw ma aha mahrulmiligeedu imisu aha intaa kalabar sii marka waxaynu eegi wixii ay aad ku heshiiseen imise ka qaatay boqol kiiba intay ka qaadatay maaha inta kale ayaynu mahrulmili ka siinaynaa wy wain actaqa amatahu hadduu ninku haddaba addoontiisii xoreeyo bishardi an tatazawaja bi oo shardi uga dhigo in ay guursato isaga oo wayakuuna cidquhaa cidqigeeduna uu xoraynteedaasi ay noqoto sadaaqahaa meherkeed wuxuu yidhi waan ku xoraynaya laakiin waxaa ii shardiya in aan ku guursado oo xorayntaasuna ay meherkaagiina noqoto wax kale aan lay weydiin haye bay tidhi cataqad way xorowday horta kolkay haye tidhi gabadhaasi horta xorowday ilain waxa weeyaan waa cidqun bimucaawado iijaabki iyo qabuulkii baa dhacay laakin walaa yalzamuha lagu kuma laazim aha an tatazawaja bi inay guursato kuma qasbana xorowday ninkii inay guursatana kuma qasbanee magaalada iska geli kartaa ciddii iyadu ku qanacdo iyo iska guursan kartaa wawahyad haddaba ninkii de bilaash kumuu maaragtay xoreynine maxaa la yeeli wayarjicu calayha ninkii wuxuu kula noqon oo gabadhii uu ka qaadan biqiimati raqabati dee bilaash kumuu xoreynine qiimihii ay iyadu joogtay iyuu kuleeyaho dayn ku ah maadaama aanu bilaash ku xoreynin qiimihii ay joogtay iyuu dayn ahaan ugu leeyahay intaasuu wey hadday ka yeeshay markaa hataa ay guurkiisa dib guursato way banaan way guursan kartaa haddii haddaba ay guursatana dee meher ku leedahay isaguna dayntiibuu kuleeya de wii markaa isgoosta waa laysu tuuri waa kano wuuu ku yidhi fain tazawajadu hadday guursato istaxaqat mahralmil mahralmil bay ku leedahay isaguna dee wuxuu kuleeyahay dayntiisii wain actaqat ilmaratu cabdaha hadday gabadhi addoonkeedii xorayso calaa an yatazawaja bi oo shardi uga dhigto inuu guursado cataqa wuu xoroobi walaa yalzamu an yatazawaja biha inuu guursadaana sidaynu taaba kuma qasbana isaguna walaa tarjicu caleyhi laakin halkan iyadu waxba kula noqon mayso bilqiimati haddaanadi guursanaynin qiimihii bixi ma odhanayso fain tazawaja hadduu isagu guursadana istaxaqad caleyh isagay daala u raacaysaa waxay ku leedahayba maharalmili bay ku leedahay oo halkan waxaa la yidhi gabadhani markan ay tiri wa waan ku xoreynayaa bishardi inaad iguursato oo markaa xoreyntaan ku xoreeyin baana de meheerkaa igii noqonayo wax kale inaad yani iga yeesho saasuna meherna kuguma lihi saasay ku heshiiyeen haye buu yihi wuu xoroobaya kolkuu xoroobo iska dayn karaa guurkeeda miyay lacag kuleeday odhan kartaa bilaash kugumaan xoreynine qiimihii iska bixi may baa la halka sababtu waa maxay dee waxa weeyaan shardigani waa wax uun isaguna uu ka faa'iidayo oo kolkay tihi bishard waa iyadyo ay tihi labaan isu ka raacinaya inaan ku xoreeyo iyo inaan zawjo kuu noqdo waa laba ay markaa isu raacinaysa de markaa labadii ay isu raacinaysay buu midna qaatay midna iska daayey marka waxba laguma la de labada laba bilaash unbuu qaadanayay markaa mid ahaan buu qaatay kii kale na uu ka tegey waxba lagu yeelanayo hadduu guursadana iyadaa daalac ku yeelan raacayso meher bay ku yeelan meher bila guur bilaa meherima jireen waay haddaba mahrulmiligiibuu halkana ka gelayaa sidee loo qiyaasaya wuxuu yihi wayuctabaru mahrulmili mahrulmiliga waxaa lagu qiyaasaa bimahri mantus markaynu leenahay mahrulmili bay leedahay yani iyadoo kale meherkeedii iyadoo kale maxaa loogala jeedaa bimahriman waxaa lagu qiyaasaa cid meherkeed tusaawihaa la siman iyada oo min nisaai casabaati dumarkii casabadeedu ay dhashay waa aabaheed hablihii uu dhalay walaalaha ahaayee awowgeed kuwii u dhalay edooyinkeed ahaa saas weeyaan iyo maaragtay waxa weeyaan kuwii ay walaalaheed dhaleen dhaleen iyadoo edada u ahayd waxaaso dhan casabaat casabadeeda dumarkii ay dhaleen hablihii ay dhaleen wixii lagu meherin jiray weeyaan oo cid waxaa la raacaya iyada qaraabadeedii xagga aabbo fi sini kuwii weliba haddana kala mid ahaa iyada xagga dada ay maanta joogto markii dadooda da'deedaa lagu guurin jiray imsaa lagu guursan jiray walaalaheediyo eedooyinkeediyo wakaas kuwaas wal maali iyo xagga maalkana waa leega hadday maalqabeen tahay tu maal kuwii maalqabeenka ahaa intii lagu guurin jiray weeyaan iyada markaa qaraabadeed ah waljamaali quruxda ay leedahay oo kale kuwii lahaa loo eegaya wasiyuubati inay markaa garoob tahay iyo walbakaarati inay inan tahayna iyadana waa la eegayaayo de xagga kuwii iskala midka ahaayeen baa la eegaya walbeledi yaalkay joogtaba ila beledki u kala duwan yahay oo meelaha qaarkood de maarata habraha meherkooda waa qaali meelaha qaarkoodna waa jaban yahay markaa waa la eegi quruxdiina waa la eegi maaratay maalkeediina waa la eegi da waa la eegi fain lam yakun lahaa nisau casabaati dumar xaggii casabadeeda kasoo jeeda haddaanay jirin ama ay jiraan aan weli laba guursanin uctubira waxaa lagu qiyaasi bimahri aqrab الnisaa ilayha ciddii ugu dhow unbaa lool agga hooyaba ha kasoo jeedaan gabdhaha kale ay qaraabada yihiin ah xaggii hooyadeedba kasoo jeeda iyaa la eegi fain lam yakun lahaa aqaaribu min الnisaa dumar ay qaraabo yihiin oo iyadoo horteed la guursaday oo lagu qiyaasaa oo maaratay lamidao xaggii quruxdii iyo jamaalkii eh, maalkii wixii kala mid ah haddii aanay jirin uctubira binisaai baladiha halka waddankan ay joogto gabdhaha la siman ee qaabkeedaasoo kale ah waxaa lagu guuriyo yaa la eegi markii markaa beledkii la eego haddii beledkiina laga waayo markaa oo meesha de baadiya bay ama tuulo yar aan weli maaragtay ayay iska joogaan o cid markaa iyadii kala midaba waa laga waayo uma biaqrabi nisaai shabahan biha wadamada kale iyo magaalooyinka kale kasoo agdhadhow dumarka iyaga lamidka ee shabaheedaasoo kale leh waxa lagu guuriyo yaa la eegaya waidaa acsara rajul ninku hadduu iska bixin kari waayo bilmahri meherkii hadduu iska bixin kari waayo qabla dukuuli inta aanu laba aqal gelin habata laha lfasxu waxay xaqu leedahay inay fasakhaad qaadataba hadduu meherkii iska bixin kari wayo meherkii kama katra boqolki garaam oo dahaba keen boqolkii garaam de la kala qaataa imika lama kala qaatee maxaa ku dadejinaya imika waxba ma haye hadha aynoo ahaate buu yihi de maaa waynu isla joognaa insha allahu war isla joognaa ma soconaysa muddo kumaan qabana keen boqolkii isaguna waxba ma hayo waxba isuma hagaagsana oo macalin qur-aan de yar ardayda laga ururinayo ayuu hayaa ya ma aha nin ahlu adduunyaa ma aha haye maxaa la odhanaya marka ninkan qur ku qaadamaya la odhanaya ninka awliyada ilaahay weeyaan waa weli ilaahay insha allahu qofka macalin qur-aanka ihi eh. maya gabadhi ku qaadanayso waa si fiican oo wanaag bay samaysay laakiin hadday diido oy tiraahdo anigu waxaygii baan doonaya boqol gram haddaan halkaa lasoo dhigaynin waxa weeya waxba kala socon maayaan xaq bay leedahay maxkamaday tegeysaa waa kanoo wuxuu ku yihi way soo socotaa walaa yajuuzu lfasqu illa bilxaakim maxkamaday tegeysaa arrintii bay de waa war miyaan waxba islahay markaas waxba ma hayo boos yar iyo jaga iyo meelaha kuleedo la iibiyaa ma jiraan waxa ma jiraan dee khalaas marka fasaqaadii bay qaadanaysa wa in acsara bacda dukuul hadduu iska bixin kari waayo meherkii markii uu la aqalgelay kadib dee dhalinyaradu wax badan ba iska gaadhsiiyaan markaa iyadoo markaa wax dhaceen kadib hadday kaan tirado yahao maha iyaba si yuro taaganahay fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay de mar haddoon waxba iska bixin karin waa dayn lagu leeyahay fasakhaadii bay leedahay lakinse muctamadka ma halkan fasakhaad male waayo hadday fasakhaad xataa qaadato dee maxaaba ufaaiday taakad anikaaxu bidukuul meesha dukuul baa yaalla mar walba ninkii meherkan waa lagu leeyahay markaa hore haddii ay fasakhaada qaadan lahayd ninka meherku ka dhici lahaa laakiin imika meher ka dhacaya ninkii ma jiro kol haddii aanay waba ka dhacaynin de waxa weeye ha u joogto walaa yajuuzu lfasku fasakhaadani asixi mayso ilaa bilxaakim ilaa iyo maxkamadda laysla tago oo de markaa lagu ijtihaado xaakimkii oo markaa arrintii qadar uqiyaaso wain ikhtalafaa haddii ay isku qabsadaan fii qabdi sadaaqi meherkii waad qaadatiyo maan qaadan falqawlu qawluha warkeedaa saxa lianna alasla cadamu lqabdi inaan la kala qaadan baa asala markaa taa soo caddeeya ninku inay meherkii qaadata qaar badan baa laga yaabaa inay ayarun meelaha ku siiyaan guriga dhexdiisa un hadhow toolana markii hawli timaado in la kala taga ay noqoto ay tirahdo meherkaygii uu yidhahdo waa nigii hore u siiyey imuu siiyun ay tirahdo marka iyadaa la iyaduma la dhaarinaya wain ikhtalafaa fi lwai hadday isku khilaafaan aqalgalkii jimaac baa dhacay iyo muu dhicin markii la isfuro laisfurayo iyadii waxay doonaysaa markaa meher dhamaystiran markaasay waxay leedahay de isla aqalgalnay isaguna wuxuu yii waa isu hoyanay laakin wax aqalgalay ma jirin falqawlu qawluhu warkiisaa la aqbalaya lianna alasla cadam lwai inaan jimac dhicin yaa asal ku yahay wa in atad haddaba hadday markan kee ay ay la timaado biwaladin ilma hadday dhasho yalxaquhu nasabuhu ilmahaasoo dee isaga loogu abtirinayo oo yani waxa weeyaan dee meherkii muddo lix bilood laga joogo kadib iyay ilma dhashay oo yaa dhalay baa la yihao de isagaa dhalay isagina wuxuu leeyahayba gabadha lamamaan aqalgelin aan loo aqalgelin baa furay iyaduna waxay leedahay isagoo ila aqal galay kadib buu ifurayo waaba kan waa ilmaha dhalay ilmahana waa ilmihiisii lix biloodna waa laga jooga waktigii aanu ismehersanay de waa suuragal isagu dhalaa soo de inagu waxanu waa ilmahaagii baynu leenahay haddaba istaqara almahru meherkii mustaqir buu noqonaya warkeedii baa la qaadanayaa ah inuu la aqalgalay fii axad ilqawleyni laba labada qawl masalada ku jira mid ahaantii waa kii markaa rajaxnaa weeyaan maxaa yeelay jaanibkeedii maanta waxaa xoojinaya ilmahan ma odhanayna ilmaha meel kale ay ka keentay waayo waxaasi waa isaa'atu dhanin baa waa malihii oo xumaynayno malaha a qofka dadka muslimiinta malo wanaagsan baa laga malaysta marka in ninkeedu ilmahan dhalay iyuun baynu inagu xukumayna ilmahaa yarina dee kama go ilaa iyo uu markaa ka maro intuu ka dhaarto de dhaarihii licaanka baabulicaan noogu iman doona markaasubu ilmaha yari ka go-ay hataa isku raacaan iyada iyo isagu hadday isku raacaan in aanay isla aqal gelin oo ilmahanna meel kale uu ka yimid kol haddii ay suuragal tahay ilmahani muddada u dhashay markaynu eegno inuu guurkaa ku dhashay inagu ma dhegeysanayno ilaa uu licaan maro waayo ilmahan yar baa xaqle labadood waxay doonaan isku waafaqaan laakin kani miyuu ku waafaqa isagu ilmaha yare kuma waafaqin markaa isaga xaqiisii dhici maayo ilaa iyo licaankii uu markaa maro walam yastaqira fi laakhari qawlka kale isagu wuxuu leeyay may kol haddii waxa wey aslu cadamulwaci uu ahaa dee ilmaha meel kaleba wuu ka iman karaa inagu sax ilmaha waynu ugu abtirinaynaa isaga waa sax laakiin abtirinta aynu abtirinayna ma keensanayso inaynu idhaahno jimaac baa dhacay oo markeeda aynu qaadanay buri wain ikhtalafaa hadday ku murmaan fii qadri lmusamaa wixii la magacaabay intuu ahaa wixii la magacaabay intuu ahaabay ku murmeen oo boqol garaan buu ahaa iyo mu ahayna boqol iyo labaatan buu ahaa markhaatiyadii hala doonaa la yidhi dhintaba ama meelay joogaanba lama yaqaan waaba laga quustay iyagiina taxaalafa sidii de baayic iyo mushtari aynu soo marno kale bay noqonayaane qadrusamanka isku khilaafa markaa taxaalufki waa isdhaarsanayaanu taxaalufkii markaa dhaartii markaa maarata nafyiga isbaatka wadatay iyo mid waliba dhaaranaya wayubda-u biyamiini zawji ninka ayaa lagu bilaabaya halkanoo dee dhinaciisaa xoog badan baa la yihi markaa bal isaga sidii baayicaha laga dhigay buu qawlkani leeyahy walow xaqiiq ahaan waxa weyaan iyad iyadu ay markaa baayica shabahdo waqiila qiil marka daban bilowgani waa iska mustaxab de san hore usoo mara waqiila fiihi halaathatu aqwaal saddex qowl baa masalada ku suganna waa la yihi oo ariiq kale ah axaduhaa haada midi waa kaasoo isagaa lagu bilaabaya wathani yubda biyamiin mara mee gabadhaa lagu bilaabaya wathaaliu biayihima shaal xaakim kuu doonu ku bilaabaya intuba waa iska mustaxab un qawlkii la yidhahdaba xaggan bilowga keebaa dhaarta lagu bilaabayaa waa iska mustaxabe laysa fi lwujuub maaha haddaba waidaa xalafaa markay dhaartaan wajaba mahrulmithli mahrulmithli baa waajibay ilan meeshan waxa weeye guurkii meher lagama lagama madhnayn karo lama odhan karo meherkii waa u dhacaya lama odhan karo nikaaxii baa faasidaya fasakhmayan lama oran karo waayo nikaaxu marka horeba sadaaqa kuma xidhnay nikaax wuu iska asaxayaa sadaaq la-aan markaa nikaaxi maadaama uu asax yahay oo guurkii sax u yahay meherkiina waxa uu sugnaan waayey mahrulmithli baa waajibaya taasuu markaa musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi wain waia mraatan haddii uu gabadh u tago bishubhatin shubha ugu tago shubhadaasi fil maxali ha noqoto xagga maxalka oo de gabadhaan xaaskiisii ayn xaaskiisii ha Oh, ama fil faacil baynu odhana taa markuu dhanigu markaa dhaco waa xaggii markaa faacilka oo isagii baa markaa waa shuba fi lfaacil oo isagii iyaa mooday xaaskiisii gabadhan xaaskiisii ahayn waa shuba markaa fil faacili weeyaan ama shubhatu ariiq ha noqoto oo nikaaxu nikaax faasidaho culamadu ay isku khilaafsan yihiin ha noqdo ama markaa waxa weeye shubhatulmaxali oo xagga maxalka shubhadu ha ka timaado dhinacay doontaba ha ka timaadee shubhaba haddii ay meeshaasi jirto aw fi nikaaxin faasidin markaa nikaaxi fasidka waa kan gaarka u sheegay oo shubhatu ariiqiya cafwan nikaaxa faasidka o dhami dee ma wada aha shubhatu ariiqi marka la isku khilaafsan yahay buya nikaax faasidaho aan markaa laakin dee fasaadkiisu bayin waadixa ahayn oo nin walaashii guursaday de odhan mayno odhan mayno taasi waxa weeyaan eh, eh, odhan mayno meesha meher baa waajibaya odhan mayne taasi waa wax iska waadixe waa waa un waa zino un laakiin dee maarata xadkii miya laga dhaafi m laga dhaafi maayo inoo iman doontaa kitaab zina eh, kitaab baabu zina ayay inoogu iman doontaa marka nikaaxii faasidka ahaaye dee maaragtay ay culamadu isku khilaafayeen wey aw akraha mraatan ama maarata fasaadkiisu aanu bayinka ahaynoo de dadkao dhami aanay wada aqoon aw akraha imra'atan cala azinaa ama gabadh kii markaa ku qasbay zino oo yaani kufsaday intaaba wajaba caleyhi mithl marka waa maxay guurkii faasidkaa nikaaxii faasidka ahaa ee laakiin dee maaragtay ka ka qarsoomi karayay ama culamadu isku khilaafsanaayeen iyo shubhadii kii markaa maleeyey inay xaaskiisii tahay ama shubhatulmaxalki oo de waxa weeye waa xaggii milkiga adoon lala leeyahay oo aanu keligii lahayn ayuu de waxa weeyaan jimaacay waa shubha markaa xaggii maxalka ku suganoo de meeshiibuu wax ku leeyahay waxaasoo dhan mahrulmithli baa ka waajibay hadduu gabarh kufsadana waa saaso oo gabadhii waxay leedahay mahrulmithli bay leedahay isaga de waa laxadaya iyada laxadi maayo isagii waana la xadaynayaa meherna waa laga qaaday wain aawacathu calى zina hadday gabadhi markaa laakiin zina ay isk isla ogola isla ogolaayeen ay ahayd lam yajib laha almahr taas waxba ma le mahru lbayi kabiis mahru lbagiyi khabiis waa ki nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waa waxa weeyaan ama ka maarata waa gabadha markaa bagiga ah maarata xumaanta ka shaqaysanaysa meherkeeda ama waxa markaa la siinaya waa wax urun ah weeyaan waqiila qiil baale in kaanat amatan hadday addoon ahayd oy ninka ka ogolaatay yajibu meherkii uu waajibiy o ilan sayidkeediibaa xaq ku leh sayidkiina waxaan muu ogolaanin wixii markaa sayidkeediibaa sayidkeeda wixii u lahaa baabi'isay oo maaratay ninkan uu ku istimtaacay markaa sayidkii meher buu yeelanayaa buu qiil leeyahay walmadhabu anahu laa yajibu madhabku laakiin waa inaan meesha waxba ka waajibayno gabadh markaa zinaysatay de meher laga qaadan maayo liqawlihi sal slam mahrbai eh, mahrulbaqiyi khabiiu ama naha can mahr lbaqiyina iyadana waa ay jirtay waxba markaa halkaa ka waajibi maayaan baab lmutcati halkaa ku jooga insha allahu tacaala wsala allahu waslama ala nabiyina mxamed